labadii noocee ay lahayd sidii iibkuba uu laba nooc u ulahaayo baycul acyaan iyo baycul awsaaf uu kala lahaa ayay ijaaraduna labadii de u kala qeybsantaa oo ijaaratu caynin mucayana cayn cayiman in lagaa kireeyo iyo in maaragtay eh, ijaaratu dhimma in markaa mas-uuliyad un hawshii aad u baahnayd mas-uuliyaddeeda la qaado laakiin cayn mucayana aan lagaa kiraynin iyo in cayn mucayana lagaa kireeyo labadaa iyay u kala qeybsamayaan tii hore ayuu ku bilaabay wuxuu yihi watasixu way ansaxaysaa alijaaratu ijaaradi iyo kirayntii calaa manfacati caynin shay manfacadii in markaa la kala kiraysto shaygaasoo markaa cayntaasoo mucayanatin la tilmaamo la cayimay oo shaygan laleeyahay gaarigan aan kaa kireyey gurigan aan kaa kireyey kastiijaari daari waa sida gurigii loo kiraysanaya lisukna si loo dego loo deganaado dee waa guri cayiman baa lagaa kiraysanaya walmarati liradaac qofkii dumar ahayd ee loo ijaaranayay si ay markaa ilmo yar u nuujiso wrajuli lilxaj qofkii loo kiraysanayay inuu soo xajiyo waa caadi oo qofku ka soo xajiyo hebelow adigaan waxa weeye waxaan kuu ijaaranay ama waxaad eh, noo qabataa xajka intaana noogu qabo soo xaji oo hebel ka soo xaji intaana kaga soo xaji lacagtaa intaa dhan marka lagu yidhaahdo dee ayaa la ijaartay shaksigan soo xaji la yidhi ayaa la ijaartay waa ijaaratu cayn walbayci washiraa markii markaa qof loo ijaaranayey inuu markaa dee dukaankii ka shaqeeyo shaksi ahaantiisa la odhanayay dukaanka iiga shaqee adigu oo iibkii wax soo iibintii ka shaqee iyaduna waa ijaaratu cayn mucayana wadaabati lirukuub kolkii aad daabad mucayana u kiraysanaysa inaad markaa fuusho gaarigan aad kiraysatay si aad maaratay meelheblaayo ugu tagto ayaad markaa gaariga soo kiraysanaysa si aad ukaxaysato oo aad meel markaa mucayana ugu tagto waxa uu noqonayaa waxaasoo dhami waa ijaaratu cayn watasixu calaa manfacati fi dima kolley ku habsaamana badankeeda de kutubtii hore wan kusoo araragnay sharax badan inoogama baahna ilata watasixu calaa manfacati fi dima waxaa kaloo caqdiga ijaarada uu ku asaxayaa manfaco qofka dimadiisa gelayso oo yani inuu mas-uuliyad qaado iyaa loo inuu isagu shaqadii qabta lagama rabo lakin inuu mas-uuliyaddii qaado iyaa laga rabaa kelisti ijaari waa sida in qof loo ijaarto litaxsiil اxaj in markaa uu waxa weeyaa ninkii hebelaha cid kasoo xajisiiyo waxa le adigaa adigaanu markaa waxa weyaan ku ijaaranaynaa si aad cid uun arrintaasi ama adigu soo xaji ama cid kale u diro aada mas-uul noogaga ahaatid saasuu markaa arrintaa uu ku qaadaya markaa isagaa la ijaartay si uu markaa xajka qofkaa hebel ah looga soo xajiye ayaa loo ijaartay laakiin lama odhanin adiga ayaa soo xajiyaya waa caadi way banaan tahay marka isagii baad adigu lacagtii aad ku ijaartay isagii baad leedahay imisaad hawshaa igu qabanaysa hawsha ah in aabbahay laga soo xajiyo in aabbahay laga soo xajiyo imsaad igu qabanaysa deetana de wuxuu kuleeyahay maalan shan kun oo dollar yaan hawshaa kuugu qabanaya shantii kun baad isaga siinaysaa isagu ama isagii soo xajeeya ama qof kale ayuu dirayaa hadduu doona qofka bilaasha ku diro ama lacag lacagtii ka yar ha siiyo isagay utaala adigu waxaad u baahantay in markaa maaragtay aabbaha laga soo xajiyo xajka noociisa iyo da waa ka heshiinaysaa watasixu calaa manfacati fi dhima markaa waa qofkani uu ka mas-uul yahay oo dimadiisa saaran kalistiijaari litaxsiili اxaj sida in qof loo ijaarto si xaj markaa loo soo xasiliyo wa taxsiili xumuulati ilaa makaan in alaab meel loo geeyo waxaad leedahay waxaan rabaa alaabtan in la ii qaado oo meel hiblaaye la ii geeyo imsaa lagu qaaday markaasay deetana kuleeyihin waxaanu kuugu qaadaynaa intaas iska bixi haye baad leedahay kamaydaan heshin ciddii qaadaysay iyo qofka uu yahay iyo gaariga la saaraya iyo waxaas adiga waba kaama gelin adu waxaad rabtaa alaabtan in lasa la qaado halkaana la geeyo haddii alaabtu markaa dee ala ay noocyadu waxyaala wax jacabaya waxaa yihiin kollay tilmaamaa loo baahanaya gaariga lagu qaadaya noocuu yahay waad u baahan kartaa inaad eegto oo de aanay baabuurtoo dhami wada qaadi karin gaari markaa khaasa ay u baahan tahay gaariga noociisi iyo waxaa waad ka heshin doontaana way noo soo socota wa taxsiili xumuulatin marka xumuuladu markaa waa alaabtii la qaadayay alaab la qaadayo xasilinteeda iyo geynteeda la geynay ilaa makaan meel waayahay usoo noqo adaba qeybtii hore <clears throat> fain kaana calaa manfacati caynin markii ay qeybtii hore ijaarada ay tahay manfacatulcaynka la kiraysanayo cayn mucayana markii la kiraysanayo lam yajuz dalika arrinkaasi banaanaan maayo ilaa calaa caynin yumkinu istiifaau lmanfacati minha in cayn ama shay la maaragtay waxa weeyaan dee la ijaarto shaygaasoo ay suuragal tahay in shaqadii lagu qabsado umay ku asixi marka ijaaratlcayn markay noqoto waxaa la doonayaa cayntanaad ijaaratay inay macquul ka tahay hawshan aad u ijaaranaysa laakiin haddii aanay wixiiba aan laga laguma qabsan karin caqdigiida asixi maayo qudra cala tasliim baa la doonayaa sidii baycoo kale fain istaajara ardan waa kantii aanay suuragalka ahayn dhul buu u kiraystay liziraaca si uu u beerto dhulkiibuu ijaaranaya waa ijaaratu cayn dhulkan cayntiisuu ijaartay wuxuu rabaa inuu dalag kala soo baxo de markaa biyaa loo baahan yahay saw lam yajuz banaanaan maayo xataa yakuuna lahaa maaun ilaa dhulkani dhul biyala dhulkani dhul biyale ila biya wa lagu beera biya laa wa beeree dhulkan aad kiraynaysa ee aad in la beerto qof maaratay bee su u beerto aad uga kiraynaysa waa inuu biyo leeyahay biyahaasoo waliba yu'manu inqiaacuhu kala gu-iisa waktigii loo baahna laga aamin yahay kamaa nahri sida webiga biyihiisii oo kale de beerti hadday webiga ku ag oo deetana aad ijaarayso waa caadi caadida halkaasu kasoo darsanaya kasoo dhaasanaya biyaha walmadi bilbasrati biyihii maddiga maddiguna waa Eh, dee basra webibaaba mare marka wabigu marmar buu ko kobcay kordhaa kor u kacaa markaa madi madi iyo jazri waatan badule marna way caaride waynaganaa eh, mar maaqaan caarideed markay tagtaabsa markay soo noqoto way caaride way noqotay wey markay soo noqotona maxaa la odhanaya way soo buuxsantay markaa maaulmadigu waa biyaha waa biyaha soo markuu soo buuxsamo wabigu ee uu soo fataho biyaha fatahaadda hadii lagu waraabiyo dhulkani oo ay caadi ahaan ku filan yihiin biyaha fatahaadu de waa caadi wthalji wlmaari biljabal <clears throat> haddii ay sidoo kale ay dhulkani uu yahay dhul biyaha barafka ka da-a barafka ka da-ayaaba ku filan biyihiisa oo markaa waxa lagu waraabiya waa caadi markaana ama roobabka kada ayaa ku filan oo caadi ahaan roobku waa dhul ugu filan yahay dee markaasoo kale iyadana waa la ijaari karaayo way ansaxaysaa waa in markaa halabatudanibesh loo badinayo sidii looga bartay in biyihii la helayo roobka markay saas oo noqoto ayaad markaa ijaaraysa leedahay lixdaa bilood roob biyuhu da-ayaan ama afartaa bilood waan kaa ijaaray intaasaanan kaaga kiray dhulka waa caadi marka si aad u beerato wain kaana bimisra dhulka la kireynaya hadduu masar ku yaallo lam yajuz banaanaan maayo xataa turwa alardu biziyaada ilaa dhulkani uu yahay dhul markaa koboca ama ziyaadada webiga niilka fatahaadiisa dhul lagu waraabin karo waa inuu yahay dhulkaad ukireynayso oo marmar mudm waxa weeye calal in de webigiiba ay ku agtaalo in waa caadi haddaanu webigii gaadhayn waa in markuu soo fataho biyihiisa la gaadhsiin karayo dhul markaa taa lagu waraabin karo ayuunbaa la kireen ilan masar sideeda kale waa oomana wey intaa webigaa mo mara mooyaane intii kale waa oomane marka dhulkii de oomanaha ahaaye iska saxaraha ahaaye aan waxba kasoo baxayne Eh, maaragtay eh, biyo lagu waraabiyaba beerihii aan la helaynin laba ijaari kara buu kuleeyay waxa un laga ijaari karaa waa beeraha ka agdhow niilka inta badanna de intaasun baabay beertaanba masaalida waxa laga yaaba boqol sagaashan inay niilka agdegan yihiin haddaana shan iyo sagaashan ba ahay intaasun bay ku xeeran yihiin eh, waa iyo inta kale koonfurta iyo xaggaa liibiya xigta iyo intaas ayay inta kalena degan tahay wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala walaa yajuuzu ilaa calaa manfacati caynin macruufa waxaa kale oo shardi noqonaya markii ay eh, ijaaratulcayn ay arrintu tahay de waxaa la doonayaa walaa yajuuzu ku banaanaan ma ilaa calaa manfacati cayn macruufa in ay noqoto manfaco cayn la garanayo mooyaan cayntii in la xadido inaad intaad macradkii timaadin ad tirahdid gaari baan idinka kiraystay saddexdan gaari mid ahaan baan kiraystay intaasakakar sa ma waa inaad gaarigii isla xadidaan kaasaan karaystaaad markaa tirahdo cayntii waa in la cayimo oo ay macruufo noqoto kaas ayaan anigu karaystay aad leedahay oo wixii laysla garto laakiin saddexdaa mid ahaan baan karaystay ma soconayso fain lam yucraf waxaani hadduu yahay daba waxaa lagu garanayn ilaa biru'ya ilaa la arko kal caqaari sida dhulkii oo kale la karaysanayay lam yajuz xataa tura ilaa la arko de waxa weeyaan karadii asixi mayso ilaa la arko hadii shaygan uu yahay shay aan ilaa la arka wixiisa aan maaragtay aanay ka suuroobeynin garashadii oo iibkiiba maalan de ilaa iyo la arka aan la iibin karin sida dhulkii oo kale dhulkii ilaa la arka lama iibin karo waayo waxiisu waa baycul acyaan baycul awsaaf ma noqdo xaaladda ayadaa in la arkaa loo baahanaya sidoo kale ijaaradii markay tahay ijaaratul acyaan cayn markaad ijaarayso waa in la arko caynti laakin ijaarat ijaaratu dhima hadday tahay haddaad leedahay waxaan doonaya alaabtan in gaari lagu qaado oo burca la geeyo dee gaarigu noocuu yahay sifadu baad ka heshiinaysa lakin ad gaariga aragto aba maaha waayo ad waaa rabta alaabtan in la qaado wax noocaasana lagu qaado marka gaari kasta oo sifadii leh waa lagu qaadi karaayo caadi weey marka ijaaratu dhima markay tahay cayntii in la arkaa shardi maaha waayo waxba de waaba tilmaantiba inagu filan oo waxba waa sifaba maba ahaba cayn ijaaratay maba jirto lakin markay ijaaratul acyaan tahay sidii aynu markaynu beyca joognay baan ru'yo u shardin jirnay ayaan halkana u shardiyayna waaya weli haddaa manfacadii buu ku jiraa <clears throat> wuxuu yihi walaa tajuuzu ilaa calaa manfacati macluumati اlqadri sidoo kale asixi ijaaradii labadeedii qayboodba ilaa ay ku tacaluqdo manfaco iyo maaragtay dee shaqo ama camal ama faa-iido macluumati اlqadri qadarkeedii la xadiday waa in waaan wuu xadidan yahay fain kaana hadduu waxaan yahay mima laa yataqadar waxaan ku xadaysmaynin ilaa bilcamal in shaqadiisa la sheegay ma shaqadii la qabanayo marka la sheego shaqadu markaa iyadii baa markaa xad ay ku ka bilaabanto iyo xad ay ku dhammaato leh <clears throat> si kaleo loo xadeeyaana ma jire shaqada un baa lagu xadeeyaa kal xaji sida xajkii kale qofkii xajka loo ijaaranayay dee muddo muddo min wakti hebel ilaa wakti ku ijaartay ma odhanaysi waxaadada qofkii de waxa weeye eh, kasoo xaji aabahay kaas xajku wuxuya waa la garanaya waktigu bilaabmaya waa la garanay halu ku dhamaanaya waa la garanay shaqooyinka la qabanaya waa la garanaya waaya rukuubi ilaa makaani ama <clears throat> in gaarigii aada fuulayso oo dee lagu geynayo meel cayiman qudira bihi de shaqadaasu baa lagu qey qadaraya burca igee khalaas way xadidan tahay burca igee markaad tiraahdo shaqada lagu qabanaya wax xadidan weeyaan shaqada wax kale uma baahno kasoo soo xaji aabbahay way xadaysan tahay waaya in kaana hadduu waxaan yahay mimaa laa yataqadaru wixii aan ku xadaysmaynin ilaa bizamaan in wakti la sheego mooyaane ka suknaa sida gurigii la degayay <clears throat> guriga iga ijaar waan degayaaye de wa degitaankii waynu garanay laakin halkuu ku dhamaanaya dhamaad male aan wakti ahayn waa in wakti la sheego ilaa wakti la sheego waxaani wakti maarata waa dhamaadkiisii la garan maayo oo isagii baan camal dhamaanaya ahayn marka waradaaci nuujintii ilmaha la nuujinayay de isagiina wax iska soconaya weeyaan ilaa iyo wakti la yidhahdo wakti hebel baa lagu joojinaya watadyiini buu yihi sidoo kale talbiistii guryihii la talbiisayay wixii lamidka ahaa dee dhoobada la marinayay berigii hore dee dhoobadaasun baa la marinayay tadyiin bay odhanayeen iyo tajsiiska nuuradaynta iyo waxyaalahaasi wakti un bay ku xadaysmayaan bay yidhahdeen haddaba qudira bihi bizamani zamankii baa lagu qadiray markaa tadyiinkaasi waxay leeyihiin laguma xadayn karayo laguma xadidi karayo camal waayo camalha lagu xadeeya haddii la yidhaahdo waxay leeyihiin qabcadda markaa talbiis tiraahdo waxaa laga yaabaa inuu meelaha qaarkood khafiif ka dhigo meelaha qaarkoodna uu ku badiyo markaa wixii wax markaa camalkii ku qadaran ma noqonaysa bl oo inaad tidhahdid maanta gelinka hore iyaan ku ijaartay si aad iga shaqaysid maaratay talbiista iyo waxyaalaha guriga talbiista iyo iyo meelaha talbiis uga baahanahay inaad iiga shaqaysid markaa camalkii hadidin inaad maanta waxa weeyaan inaad guriga iyo meelihii kalen ubaahanahyba ii talbiistid gurigama maadudon meel kale haddaad doonto kuxaysatay waqti kuusoo haro marka waxay leeyi waa inaad muddo qabsatid lakin waxaan filayaa imika waktigan waa la iska wada garanaya inta maaragtay qaabkay markaa noqonayso waxay iskhilaafsanaysaas imika ma jiraan laakin berigii hore dee dhoobada lala dhacayey mu ahaaye dhoobada lala dhacayey jaajuurka ama maarata dergadihii iyo waxyaalihii iyo dhagxaan wixii la dhisi jiray dee dhoobadii way isdhaafdhaafaysa oo meelna way ku badanaysaa meel way ku yaraanaysaa marka waxay yidhahdeen suuragal ma aha in camalkii lagu qadare waxaa lagu qadarayaa bay yihahdeen zamaan lakin waxaan sida waktigeenani arrintaas way ka duwan tahayo de waa lagu qadari karayaa camalkii waa lagu qadari karaya wain kaana hadduu waxaan yahay mima yataqadaru wixii ku xadaysmaya bihima ay bilcamali wazamaan labadiiba kalkhiyaaati sida tolliinkii oo kale de maraad keentay ii tolbaad tiri khamiis ka dhig waa la garanaya waxa weyan de shaqadii shaqadii mar bay dhamaaneysa waxaa kaloo de samayn kartaa inaad shaqaale ahaan u qabsato tolmaha kaaga shaqeeya oo tiraada bil iiga shaqee tolmaha iyadana waa lagu qadari karaya walbinaai dhismihii dhismihii camalna waa lagu qadari karaya halkan guri noocaasa iiga dhis markaa tiraa de ijaaradii waxay dhamaanaysaa marka guriga dhamaado oo camalkii waa lagu xadidi karaya muddana waa lagu xadidi karayaayo inankii aad shaqaalaha ka dhiganaysay ee kaaga shaqeynaya dhismaha inaad tiraada dhismaha dhiska iiga shaqee bishiina intaasaan ku siinaya kolba meesha aan dhis uga baahdo yaan kuu diraya waxaad ii adigu dhiska guryaha dhista iyo wixii lamidkaa markaa shaqaal ahaan wastaad ahaan baad u qaadatay de waa caadi iyaduna waa suuragal in markaa iyadana muddo lagu xadido marka in muddo lagu xadeeyaana waa suuragal dhiski in shaqadii lagu xadeeyaana waa suuragaloo dee markaa meeshii la dhisay de la xadeeyo haddaba qudira biaxadihimaa labadii lasku laysku dari maaye mid ahaan un baa lagu qadari mid ahaan ayuun baa lagu qadar qofka ma waxaad odhan bil dhiska iiga shaqe ama waxaad oran gurigaa noocaa iyo noocaas ii dhis markaa labadiisi ha israacinin buu kuleeyay ha odhan gurigan ii dhis noocaas muddo intaa leegna ku dhis labadii laisma raacinayo qudira biaxadihimaa labada mid ahaan un baa lagu qadarayahay labadii la israacin maayo waxaa laga baqayaa de inay la dhaafto waktigii markaad waktigiina aada isla xadideen shaqadiina aada isla xadideen inay isku fadhiisan waayaan ama ay la dhaafto ama ay ka yaraato marka wa haday ka yaraatana de ninkan waad ilen waxaad kiraysatay saddex biloode eh. saddex <laughs> bilood ayuu ku ijaar laba bilood markuu maraya shaqadii dhamaatay bishii dambe muxuu kuu qabanaya ayaa markaa imanaysa haddii marka de waa weya shaqadii ay hor dhamaato haddii muddadii ay hor dhamaatana dee ninkan muddadan baad ijaaratay wixii ka dambeeyey maad ijaaran shaqadiina may dhamaan markaa sidee la yeelaya iyadana wareer baa ka imanaya bu yidhahda markaa waa in labada mid ahaanun la qadaraayo marka da imika inta badan qolyahan muqaabilka ku shaqeeya iyadoo laga cararayo inay kula meeraystaan ayaad muddadii uxadidaysa marka eh, waxay ku ley adi kale ma shaqeynayo oo wuu iska dheereysanaya laakin de waa la sameyn karaayo waxaa laga heshinaya maalin walba saacadaha la shaqeynayo iyo inta shaqaale ee u gelinayo ayaad ka heshiinaysa maalintiiba afar wastaad shan wastaad waa inay galaan baad leedahay eh, muxuu ahaaye eh, saacadaha la shaqeynaya saacad hiblaayo ilaa saacad hiblaayo waa inay shaqadu socoto khalaas markaa looma baahna in muddo la xadido shaqadii ha socoto markii gurigii u dhamaado ayuunbaa dee hawshii ay noqonaysaa mid markaa ijaaradii dhamaatay wain kaana waxaan hadduu yahay mima yataqadaru bihima mid labadaba ku xadiisma kalkhiyaadati walbinaa qudira biaxadihim wayajuuzu waxaa banaan halkana wuxuu ka hadlayaa markii aynu zamaankii nidhaahno zamaan baa lagu qadaraya tii zamaanka lagu qadaraya zamaankii ama muddadii mayo iska dheeraan kartaa mise muddo aan la dhaafi karin baa jirta wayajuusu waxa banaan an yucqada in caqdigii la caqido la gunto ilaa muddatin ilaa wakti tabqaa fiiha alcaynu cayntu ay jirayso fii asaxi lqowleyni labada qawl ee masalada ku jira kooda sixada badan walaa yajuusu ma banaana akhara min sanatin sanad wax ka badan caqdigu ma banaana akara min sanatin ama walaa yajuuzu akaru min sanatin ad iska ohan kartaa sanad wax ka badani ma banaana fi laakhiri qawlka kale wa qiila ariiq baa wuxuu leeyahay fiihi qawl haaliu qawl saddexaadna wuu jiraayo ilaa halaathiina sana e, ilaa soddon sanadood ayuu banaan yahay odhanaya waayo laba ariiqo markaa inoo sheegay ariiqo qawleyn sheegeysa iyo iyo dariiqo qowl saddexaad soo kordhinaysa calaa kulli xaal saddexda qowlba way jiraani qowl wuxuu leeyahay waxaa la eegayaa muddadii muddo la filayo shaygani inuu jiraya hadday muddadu tahay intay doontaba ha la ekaatay waa la kirayn karaa oo dhulkii oo kale de wuu iska jiraya boqol sanaa la kirayn karaa gurigii oo kale waxay leeyihiin waa la kirayn karaa ilaa inta laisleeyahay wuu jiraya labaatan sano soddon sano toban sano caadi weyn saasaa markaa muctamed waa in shaygan la rajaynayo oo markaa waxa weeye ay haalib tahay oo la malaynayo inuu sii jiray waktigaa la kiriyay qawl ba wuxuu leya maya sanad lama dhaafin karo ijaarada jasak allahu khayr sanad lama dhaafin karo oo de sanad walba hala cusbooneysiiyo uun xaajadu waxay maaragtay ku dhan tahay sanad wixii ka badan xaajo looma qabo bu ayay qoladani leedahay ayuu qawlkaasi leeyahay qawlka saddexaadna wuxuu leey ilaa soddon sano oo waa cumrigii qaalibka ah berhki ilan cumriga ummaddu waa lixdan soo maaha inta badan marka waa berhki markaa intaa yaa la kirayn karaa buu leeyay laakiin sida muctamedkaa waa muddo kasta oo la filanaya inay shaygani sida looga bartay marka la eego inuu shaygani sii jiray waa la kirayn karaa waa caadi wain qaala hadduu haddaba yidhaahdo ajartuka kula shahri waan kaa kireeyey guriga masalan bil kastaba bidirhamin maaragtay dirham baan kaaga kireeyey ama bil kastaba guriga waxaan kaaga kireeyey boqol dollar batala caqdigaasi baail weey waqiila waxaa la yihi yasixu fi shahri lawali bisha hore ayuunbuu ku asaxayaa gurigii markaad kiraysanayso inaad tiraahdo bishii maxaad igaga keraynaysaa deetan aad ku heshiisaan bishii saddex boqol oo doolar iska bixi iyo waayahay oo sidaa caqdigii ijaarada ku gashaan madhabka muctamadkii wuxuu leeyahay caqdigaasi waa baatil ma asixin maxaa yeelay wuxuu asixi waayey dee waynagii nidhi degitaanka guriga la degaya halkuu ku dhamaada uu ku dhamaado ma male haddaan wakti la xadidin markaa imanka markaa tii guriga bishii saddex boqol baan kaaga kireeyey isna waa yahay ku yihi caqdigan ijaaradeed wada gashay goorbuu dhamaanaya waktigu dhamaanaya maydaan sheeginba wakti caqdigani uu dhamaanayaba maydin sheegin sidaa daraaddeed caqdigaasi waa bail buu ley taqdiir baa la doonaya wejiba wuxuu leeyahay mayane bisha hore waa caadi bilaha dambe ayuun baa faasida bishii hore mar hadii la sheegay oo la yiri waxa weeyaan bishiiba saddex boqol oo dollar aynu kasoo qaadan in bishan la sheegaya bisha hore un ay tahay waxaan dambe iska sii soconaya iyadu waa faasi ayuu qiilkaasina leeyahy laakiin eh, waa iska daciif in bisha hore iyo wixii dambe la kala qaado wax macnaa ah ma sameynayso marka de inaguna saynu ushaqeynaya waa sidan kolley horena waynu usoo tilmaanay baan filaya duruusaheenii hore kitaabadii hore aynu soo maraynay eh, madhabku ma ogola qaabkana wax u karaysan macalimiinta qaabka loo kiraysta waa saasoo kale un bishii intaa ku shaqe iyo waayahay ardaygii marka madrasada la qorayo bishii intaasu intaa bix iyo waayahay ma jirto markaa muddoba lama xadidaba wakti uu markaa caqdigan dhamaanayaa ma jiro wakti qofku iska taga un ama uu gurigii iskaga baxo ama ad adiga tiraa gurigii waanu baada iskaga baxa uun bay markaa wax ku socdaane wakti alla wakti caqdigani uu dhamaanayaba melihin markaa madhabka shaafici raxmat ullaahi aleyh ma ogola arrintaasi laakin aduu madaahibtii kale iyaa qiil laga helaya markaa de kol haddii ummaddii ay iskaga mashaqaysan tahay oo lagu shaqaynayo taa madaahibta kale ayuun baynu wax ku wadwad wuxuu yihi walaa yajuusu ma banaana ilaa calaa manfacatin inay manfaco markaa caqdigan ku maaratay ku eh, ku mooyaane macluumati sifati sifadeeda la garanayo marka waxa weeyaan la garanayaa sifadeedii waxaanaad ku qabsanaysa alaabtan aad kiraysanayso waxaad ka obsanaysa manfacada waxtarka aad maaragtay kala baxayso waa in la garanayo fain kaana hadduu hadaba yahay macluuman bilcurfi mid curfiga lagu garanayo ka sugnaa guriga waan degayaabaa ti dee degitaanku wuxuu waa la yaqaana inaad alaabtaadii keensanayso ku noolaanayso adiga carruurtaadii seexanaysaan wax ku karsanaysaan mxu ahaaye ku meydhanaysaan dharkii ku meydhanaysaan alaabihii ninka de wixii adeegii deganaansha la odhanayay waa la garanaya sharaxaad uma baahna walubsi xidhashadii taajkii baad soo keraysa soo tiri waan xidhanaya de xidhashadu waxay tahay waa la garanaya qaabka loo xidhanaya iyo inta waxba laisla garanaya curfigii baa lagu garanaya xumil alcaqdu caleyh heshiiskan ah kiradan kirays kala kiraysigani waxaa un lagu xambaaraya waxaa la isla yaqaanay marka wii laisla yaqaani guriga waa degayaa wi khalaas degitaanka sidii lagu yaqaanay de waa inuu udego haddii la arko ninka meeshii iskuol ka dhigay habeenkiina seexda maalintiina iskuol caruuraha kusaa de waale waan degayaabaa tihi deganaanshaa waxaani kamid maaha de soo ma markaa intii laisla garanayay curfiga ahayd wixii deganaansho noqonayay iyo ku noolaansho guriga lagu noolaa intii ayuunbu isticmaali wain lam yakun macluuman haddaan waxaani ahayn bilcurfi curfi laysla garanaya haddaan waxaani lahayn wasafahu waa inuu tilmaan ka bixiyo wixii uu sameynayay ka xamli lxadiidi wlquni wlbinaai biljisi walaajuri wاطini wاlabini xamligii waxaa tihi gaariga alaab baan ku qaadanaya ama dameerka waxbaan ku qaadanaya dahay waxaanad qaadanaysaa muxuu yihi waxbaan ku qaadanaya markaa tiraa miyuu iska fahmaya markaa tira gurigii waan degayaa de waxaad ku qabanayso wuu fahmaya laakiin kolkaad tiraado dameerkii alaab baan ku raranaya waxa aad raraysa iyo qaabkaad u raraysa iyo intuu leegyahay iyo de waxaaso dhan saamayn bay leeda kala leedahay dee ma garan karo ilaa aad adigu sharaxdo ma garan karo marka waa inaad sheegto wixii aad qaadaysa aml xadiid baan qaadaya waa inaad intaasoo tana de waxa weeye qadarkiisi iyo arrimihiisi iyo wixiisi la sheego qutnigi cudbi baan ku qaadaya intaasoo markaa de waxa weeye kiilooye maalan haddii dhisme uu qofkii markaa waxa aad u kale ijaaranayso muxuu ku dhisayaa gurigan manuurad buu kaaga dhisayaa bina biljasi manuurad bu kudhis walaajuri mise waxa weeye labankii gubnaa watin ma dhoobaa laga dhisayaa wallabin mise labankii caadiga ah jaajuurkii caadiga ahaa laga dhisaya waa in wixii markaa la sheego dabcan alaabta adaa keensanaya isagu waa gacanta ninka laga hadlayaad ijaaranaysaa isagu wuxuu kulaminaya waa gacanta laakiin waa in marka hore laga heshiiyo alaabta aad haysata ee aad doonaysa inuu kaaga dhiso waxa ay yihiin taana waa in laga heshiiyo haddaad tirahdo inaad ii dhistaan ku ijaartay guri noocaasa wixii laga dhisay dhisayba aanad sheegin oo hadhow tale markaa aad markaa waxa weeyaan nooc noocaanu isagu laba qabsanin oo aanu guryahaba ku dhisin un aad u keento de hadhow markaa dhibaata ka imanaysa fain lam yucraf bilwasfi buu yidhi haddii waxani uu yahay wax aan xataa tilmaan lagu garan karin kii hore curfi baa lagu garanay u kii labaad ku tilmaan lagu garanayu ah haddii maca tilmaantii waxaan aanay xadaynaynin ilaa wixii la arko fain lam yucraf bilwaصfi haddii aan lagu garanaynin tilmaanti likafrat tafaawud isweydweydaarki isdhaafdhaafsanaantiisa oo badan daraaddeed kala duwanaanshihiisa oo badan daraaddeed kalmaxmili sida maxmilkii maxmilka hadda inaguma naqaane waa un waxaan awrka la dul saari jiray ee marka markaa waxa weeyaan ay fuulayaan ya gibil oo oo markaa dadku ay dhex gelayaan waa waxaas wey waa guradii iyo wixii lamidka marka hadda way kala culus tahay way kala waaweyn tahay marka waxaan wuxuu yahay waa inaad markaa de waxa weeye la arko waraakibi qofkii fuulaya iyo wasabiyi ilmihii fi radaaci marka waxa weya gabadha la nuujinayo lam yajuz markaa banaanaan maayo xataa yuraa ilaa wixii la arko ilmaad waxaa tii gabadhi baa la ijaaranayaa si ay ilma u nuujiso de way kala duwan tahay mid baa qaylo badan mid baa iska miskiina midbaa maantao dhan wuxuu nuugo un doonaya mid midbaa marku waxa weeyaan eh, nuuga iska fadhiyayo o iska joogaya marka wax kala duwan wey wax tilmaan lagu garan kara maaha waa inay ilmihii aragto la tijaabiyo la eego deetna de markii laysla garto ay okri tiraa eh, raakibkii iyo maxmilkiina wuu raaciyey laakin waxaa la yidhi labadaasi tilmaanta way ku xadaysmi karayaan oo halkii qeybtii dhexe wafiga ubaahnaa iyay gelayaan oo maxmedku de inuu nooc weyn yahay iyo intuu yahay waa lasla karaya raakibkii dameerkii baa tiri waxa weeye qof waxaan u ija kaaga ijaartay in markaa cid aan ku qaado oo maarata waxa weyaan aan meelheblaayo ku geeyo marka qof baa fuulaya qofkii fuulaya haddaanad keenin tilmaani kuma filla bu le sheeku way kala waaweyn yihiin way kala culus yihiin laakin waxaa la yihi iyadana mayana waa la tilmaami karaya wafi tama hadii la helo yaif raakib bijusatihi bian yasifa bidakhaamati aw inaxaafati waa qof dhuuban buu ohanaya waa qof buuran buu ohanaya qaarkood bilwasdi ba waa inu miisaankiisa sheegay ba yidhahda waa inuu sheego iyo qolyaha qaarkoodna yidhaahdeen way si fiicanta hadii miisaankana la sheego wuxuu yihi wamaa cuqida calaa muddatin wixii haddaba la muddeeyo oo caqdigii ijaarade muddo la xiro maaratay mudaysan ee muddo lagu qadaro laa yajuuzu fiihi sharu lkhiyaari sharu lkhiyaarkii ilaa saddexda maalmood ahaa ma banaanade haddaad tirahdo gurigii baan ijaartay waan kiraystay laakin khiyaar baan leeyahay ilaa saddex maalmood ma soconaysa baa lii maxaana u soconaynin saddexdan maalmood saddex maalmood gurigii degan hataad iskaga baxaysa dhusal ohanaysaa waan iskaga baxay iga daa wii noqon waaye bilash ku degen saddexda maalmood markaa ma soconayso xataa haddaana deganaanin oo saddexdii maalmood in lagu sugo ay noqoto de saddexdii maalmood saddex maalmood khasaaraha bay noqonaya ilan wixii baycul acyaan ma aha cayntii maahe waa manfacadii manfacadiina waktigay la socota marka kol hadii muddo lagu qadaray ee wixii aanay ahayn wax camal lagu qadaray de waxa wey waa waktigaa soconaya ayay ku qadaranta wixii ay ku qadaran qayb kamida yaa tegaysa muddadan aad leedahay khiyaar baan dhigtay marka lagaa yeeli maayo khiyaaru shardiga markaa suuragal maaha wa fii khiyaari lmajlisi wajhaan laakiin khiyaarulmajliskii suuragal ma ka yahay iyada laba wejhi baa ku sugan weji odhanaya waa gelaya maxaa yeelay muddada khiyaarumajlisku de waa wax kooban inta badan waa iska wax kooban waxaana de waa mucaawado wax isdhaafsi bayci bay shabanag waa baycmanaafic wanagii nidhi baycana waa kii markaa khiyaarulmajlisku gelaye ha galo iyuu wejhi leeyahay muctamadku wuxu le meekaasina geli maayo kaasina geli maayo baycii caadiga ah ayuunbu kusoo aroor khiyaarulmajlisku i mucaawadaadkao dhan ma galo wuxuu yihi wamaa cuqida calaa camali mucayan wixii laakiin lagu qadaray shaqo yahbutu fiihi lkhiyaaraani buu yihi labada khiyaarbo isaga way gelayaan khiyaarulmajliskiina wuu gelayaa khiyaaru shardigiina wuu gelayaa waayo muddadan laga soo fikirayo dee shaqadii way taagan tahay waxaana wuxuu ku qadaran yahay waa shaqa waktiba kuma qadarna markaa waktigan tegayaa dhibaato kuma haya buu leeyahay mar haddii khiyaaru shardigii uu gelayo dee khiyaarulmajliskiina isaguna wuu geli wa qiila waxaa kaloo la yihi buu yihi laa yahbutaani mn ma gelayaan oo waxa weya kama soconayaan kalena rajaxan qiilkan labaad ayaa muctamadkiiya oo laa yahbutaani ma jirayaan maxaa yeelay dee waxay ku soo arooreen bayci caadiga tana ijaara le bayc lama yidhaaho albayicaani bilkhiyaari bayci bay ka hadleen ijaaraduna sideeda de beyc lo laguma ilaaqo oo markaa magaca beyc ma wadato marka waxay gelaysaa un cuquudi kale alaslu cadamu hubuut alkhiyaar hubuut khiyaar jirin baa asala de caqdigu sidiisa ufulayo bayca markaa naski baa kusaaro saasaynu ukhilaafnay lakin halkan labadii midna geli maayaan wa qiila qiila ma ala yahbutu fihi khiyaar majlis me khiyaar majlis baa geli duna khiyaari shari lakin khiyaaru shari geli maayo oo dee khiyaaru shardigii isagu wuxuu noqonayaa markaa in wakti la sugo oo caqdigiiba aanu toos u bilaabmin laakiin khiyaar majlisku de waa markii horeba soo nidhi muddadiisaa iska kooban oo wuu geli karaabaa la yihi kii muddada ku xadaysnaaba markaa kanaha galo iyo qoladan leedahay calaa kulli xaal waxaasoo dhami waa daciif ijaarada khiyaar ma galo cinda shaaficiya khiyaaru majlisna ma galo khiyaaru shardina ma galo walaa yajuuzu ilaa mucajalan buu yihi walaa mana banaana amalkaas maa cuqida calaa camalin mucayanin ti buu ka hadlaya camalkii mucayanka ahaa haddii ijaaratul cayn ay tahay wey fi ijaarat lcayn bay markaa soo qadari hadii ijaaradu ijaaradii dimada aanay ahayn ee ijaaratul caynkii ay tahay laa yajuuzu ilaa mucajalan shaqadaasi waa inay degdeg tahay oo imika ay bilaabmayso wayatasilu shuruucu waa inuu markaa gudagalka shaqadii iyo manfaco oofsigii la gudagelayaa uu la xidhiidho wayatasila shuruucu fil listifaai ofsiga manfacadii la oofsanaya waa inuu la xidhiidho gudagelkiisu bilcaqdi caqdiga gurigan waan kaa ijaartay bil baan deganaanaya intaasaanaan kaaga ijaartay iyo haye iminkaad ku wareegeysa maaha bil ka bilaabmaysa bisha soo socotaan kaa ijaartay maya shaaficiya ma ogola hudheeladii lasii qabsanayay qaacaadki jimcaha soo socda annagay noo ijaaran tahay aroos baanu ku qabsanaynaa muxuu ahaaye hoolka iyo hayi waxaa shaafeemiyiin maalintii marka la gaaro bay kuleeyihiin imika ijaaro meesha hadeer inay duntaaba laga yaabay kuleyihin waxaanaad sii qabsanaysaa marka maalintiiba ila wa waa cayn baaculacyaanki bay shabahday bay yidhaahdeen baaculacyaankan lama ogolayn waar imikaba usbuuca soo socda laga bilaabo gaariga anaa kaa iibsaday dee may soconayn imikaan kaa iibsaday unbay dee soconaysay laakiin sabtida soo socota laga bilaabo gaarigaa waan kaa iibsado intaasaan kaa siistay lama yeelay sidoo ijaaradiina waa lamid bay idhahdeeno sabtida soo socota laga bilaabo waan kaa ijaartay ilaa wakti hebel iyaduna ma banaana weyl sidii iibkubaana u banaanayn ayaanay ijaaradiina u banaanayn kol haddii wixii ay tahay ijaaratulcayn ama hadday ijaaratu dima tahay de waa sidii baycusalamkiio baycusalamki waati wakti la qabsan jiray ijaaratu dimuhuna waa saas oo kale iyadana wakti soo socda way ka bilaabi kartaa walaa yajuuzu buu ku yidhi ilaa mucajalan waa inuu deg deg yahay wayatasilu shuruucu fi listiifaai waa in markaa waxtarkii markaa ofsigiisii ama maarata ku intifaaci gudagelkiisi waa inuu la xidhiiro bilcaqdi caqdigii markaa gurigii oo kale haddii maarata uu degan yahay oo uu de kuu banaynayo waa in alaa wa de maaratay muddo yaroo kooban oo aan iyadoo kale kira loo sheegi karin waa inuu kaga kaga dhamaanayo lakin hadduu ubaahan yahay bil inuu maaragtay kaga guuro bil waa ama toddobaad ayuu ubaahan yahay ma waxba ma sii ijaari kartid bay leeyihin waa inuu markaa isagu diyaariyo iyuunbaad ka ijaara wuxuu yihi wa in alaqa haddii uu iska ilaaqo oo waqaala uu yihahdo ajartuka haadaa shahran ajartuka haadaa shahran buu yii bil baan kaa kireeyey gurigan markaasuu oo intaa kaaga kireeyey markaasuu isna yii waan aqbalay lam yasixa bui sheeku ma ansaxay oo soo ka muddeeyey muddadii sheegay de haya bil baan kaa kireeyey wuu yidhi bishuu sheegayaa ma sebtembar ba ma octoobarta soo socota ma novembar ba bishani bil alla bil ay tahay bil baan kaa kireeyey un buu yihi bishani waa bishe uu kaa kireeyey ilan muu odhan bishan aan kaa kiriyey ee waxaa kala duwan buu kuleeyahy sheekhu bishan ayaan kaa kireeyey on intaa kaaga kireeyayo iyo bil baan kaa kireeyey bishii waxay u baahan tahay in la sheega tay tahay saasuu sheekhu isagu yihi saasaan rajaxay laakiin muctamadku waxa weeye curfigii baa halkan xadidiyey baa marka la bil baan kaa kireeyey waxaa la yska garanayaa inay bil imika de bisha marka halkaa ka bilaabmaysa ay tahay bil halkaa ka bilaabmaysa inay tahay ayaa markaa curfigii uu markaa ku xambaarayaayo imika laga bilaabo bil wey saasa markaa lagu fasiri marka way asaxaysaa wey wuxuu yihi walaa tajuuzu lijaaraةu ila calى ujrati macluumati اljinsi wاlqadri wالصifati wuxuu u gudbay markaa waynu ka gudbnay hadda imika manfacadii iyo shuruudaheedii waxaynu u gudbaynaa kiradii lacagtii lagu kala kiraysanayay ujradii iyo axkaanteedi wala tajuuzu lijaaratu ijaaradu ku asixi mayso ilaa calaa ujratin mushqaayad iyo ujrad mooyaane ama kiro macluumati ljinsi jinsigeeda la garanayo walqadri qadarkeeda la garanayo wasifati tilmaanteeda la garanayo haddii ay kala duwan tahay hadduu lacag ku karaysanayo lacagtii iyo nooceedii inay doolarti inay wax kala tahay iyo qadarkeedii waa in la sheego haddii haddana uu laftiisu si kala duwan yahay waa in tilmaantii la sheego kala fiican yahay saasay markaa ku ansaxaysa haddaad beriis baa maaragtay kaaga karays kaaga ijaartay aad tidhaahdo bariiska noociisii iyo tilmaantiisii iyo qadarkiisii intiiba lagaa doonaya waad ku karaysan kartaa waa caadi wuxuu yihi fain istajara hadduu inan shaqaalo ah uu ku qab uu qabsado oo uu ku kiraysto biucmati wlkiswa <clears throat> calooshiis iyo iyo iyo maaragtay iyo dharkiisa hugiis de wuxuu yihi waanan ku aratiraya tiraya calooshana waan ku buuxinaya raashinkan xaafadaad ka cunto dukaankana iga shaqeey ama arigana ii raac xoolahana ii raac raashin cunadaad iyo maarata arratirkaagana anigaa qaba lam yasaxab ku sheekh waxaas wax asaxaya maaha waxaasi wax asaxaya ma aha maxaa yeelay de ujradii ma qadarna ila markaa tiri raashinkaaga anaa qaba raashinkaasi nooc buu noqon doona ma beriis buu noqon ma baastuu noqon ma geley baad siin doontaa ma garow baad si waasaa siin la garan maayo kiiba haddana aad siisaba inteed ka siin doontaa wakti walba maalin walba intayn leeg baad siinaysa dharkii aad uxidhaysay maad xadidi marka waxaas wax soconaya mahabal marka inantii shaqaalaha ahayd haddaad markaa ku shaqaalayso boqol doolarna waan ku siinayaa raashinkan xaafadaad ku leedahay waxay kuleeyihin ma soconayso maxaa yeelay dee boqol balaas raashin aan la geranayn mase isku noqonaya waxaan la geranayn ba isku noqonaya in haddaad tiraahdo boqol wax ku dar imise noqoto natiijada ishee boqol loo geeyey wax waa imise waa waxaa la garanayni oo wixii macluumka ahaa haddaad majhuul ku darto ama majhuul ka jarto majhuul buu noqonaya gebigiisu marka waa inaad inanta tirahdo boqol door baa ku siinaya iyo hay khalaas hadhow raashinka adigu raac ha iska cunto xaafada haka cunto lakin waxaad kula heshiinaysaa waxa weeyaan uun lacagtaasu kula heshi wixii kale adigu raacinayso dee waa caadi wuxuu yihi in cuqida calaa maalin jusaafin jaza wa in cuqida haddii caqdigii ijaarada lagu gunto oo lagu galo calaa maalin xoole jusaafin aan la tirin oo tiradiisii la sheegin oon la garanaynba jaza way banaantay kor hadii la muuqdo la arkayo wuxuu yihi raashinkaa uqaado muxuu aha raashinkaan ama maaratay eh, waaa kuuska wax kuusanoo meesha yaal calaantiiba haddaad wada ka soo qaad beerta maanta ii qodo cagafta ii geli caleentaana qaado markaasuu isaguna waa yahay cagaftii isagii uu isa ijaartayo cagaftii beertii uga shaqeeyey caleentiina ku iska caleen caleenta ahaana wuu qaatay de caleentaasi hadhow hadii laaa qadarkeedu imisuu ahaa imise kiiloobay ahay ama is mise walahayd dag la garan maayo kuwas halkaa yaallun ku ah waa caadi way asaxaysa kol adi wixii la arkayo waa caadi wain cuqida haddii lagu gunto calaa maalin xoolo juzaafin kuus unahoo aan wuxuu yahay la garanayn jaaza way banaan tahay wa qiila waxaa la yidhi fiihi qowlaani maya laba qowl baa ku sugan ka ra'si maali slm ra'si maalkii salamka oo inagii soo marnay jusaaf inuu noqdaa miyay banaan tahay mise ma banaana qowleyn baa ku sugnaa muctamadkuna wuxuu ahaa inuu banaan yahay marka ariiq baa wuxuu leeya halkanna labadii qowle raasamaalka salamka ku sugnaa halkanna waa inay yimaadaano dee ijaaradii way fasakmi kartaa hadhow hadday fasakhantana in ujiladii lasoo soo celiyay noqon ujaradiina inay talaftaa laga yaabaayo dee lagu tasarufayba beri horeba xoolaha loo dhigay oo la cunay maxaa markaa la soo celi halkaasay markaa ka fikiraya <clears throat> wuxuu yidhi wain ajara manfacata bimanfacatin jaaza ujradii hadduu manfaco ka dhigo oo uu manfaco manfaco kala dhaafsado waa caadi oo uu yidhaahdo dhulka iiga shaqee adna gaarigayga waxaa ku qabso alaabta ku qaado oo waxaad dhulka igaga shaqaysaa in aad adiguna gaarigayga wax ku qaadato ood alaab markaa ku gurato marka maxaa la isdhaafsaday ninkan xooggiisiio dhan dhulka uu gelinayo iyo adiga gaarigaagiyo uu ku manaaficsanayo isagana wakti dee laysla xadiday caadi wey laba manfacaa la isdhaafsaday watajibu lujratu binafsi lcaqdi buu ku yidhi wتجiب اأجرaة uجradani waxay ku بنفس الcaqdi caqdiga l markii caqdiga saa loo wada galo ujradi way waajibtay oo in markaa waa ad dhiibtid qofkii aq bu kuga si ku ihahdo ilaa an in mooyaane yashtarطa فيha الأجلa uu marka horeba isagu muddo qabsaday ninka kiraystaha ihi fatajibu waxay markaa waajiba un fii maxilihi marka waktigii lagu ballamay laysla gaadho kolkaad wixii kala kiraysateen eed muddadii iyo wixii isla xadideen eed intaasaan kaaga keliyi waayahay istidhaahdeen laba mid weey ujrada ama kirada inaad wakti u qabateen oo tira wakti hebel baan bixinaya ama waktiba intaasaan bixinaya de haddaad saa uqabsateen marba de marka waktigii la gaaro ayuunba de la sheegay lagaa doonay haddaan wakti loo qabanina qofkii wuxu aq kuugu le inu ku ihahdo imika igu wadasho kol adda wakti qabsanin imika igu wada shu inaad tira de mana qayb qayb baan ku siinaya adeer waxbaa ii siina imika wadasii buu kuleeyahay xaq buu uleeyahay kol haddaan adigu wakti qabsanin sidii baycide iibkaba il waaa sims adiga siinaysa boqol baan kaa iyo haye intaad markaa maalkii qaadato aad tirahdo lacagta de waad iga sugaysa war kaa sugaya kay bu kula muddo ku qabtay kol haddaan muddo kuu qaban inuu kaa sugo xaq ugu melihi wuxuu yihi wain kaana alcaqdu calaa muddatin haddii caqdigani uu markaa muddo mid loo qabtay ahaa la muddeeyey oo yani muddo lagu qadaray muqadar bilmudda wey muddaa lagu qadaray fasallama lacayna markaasuu deetana qofkii muajirkaaga kireeyihii ayaa dhiibay shaygii ka gaadhiga iga guddoon buu yihi wamadat ilmuddatu ama gurigiiba iga guddoon bu furayaashiisi iyo waxlyaal wiiisi wakaa wamadat ilmuddatu muddadii baa dhammaatay sanad baad kiraysatay wuu kugu soo wareejiyey sanadkii baa dhammaaday waayahay adigiina haddaad doonto gurigiinba baad deginba waxbaba kuma aqbal sidiibuu uqufulan yahay kumabaad manaaficsan aw amaba se calaa camalin shaqo ayaa lagu qadaray mucayanin markaa dee cayiman fasallamala cayna cayntii markaa laga ofsa wuxuu yihi gaariga gaariga inaan gaariga waxaan kaaga ijartay inaan alaabta ku qaato burca ku geysto iyo waayahay bu dha wakaa gaarigiiyo furihiisiiba fasallamala cayna cayntii buu dhiibay wamadaa waxaa tegay zamanun wakti yumkinu fiha ay suuragal tahay alistiifa in shaqadii la qabto oo burca inta la taga laga soo noqdo dee gaarigii laakiin adigii wuxun baa kugu dhacay oo hadaad doonto waabaad xanuunsatay dee mabaa teginba muddadii markaa lagu tegi lahaa laga soo noqon lahaana way dhamaatay istaqarat ilujratu ninkani kiradiisu dhamaystiran buu kugu leey waxay u baahan tahay matalan shan saacadood sii socda iyo aynu ka soo qaad saacad markaa yaroo nasashaa iyo shan kaloo soo socda koob iyo tobankii saacadood markay dhamaadaan ninkii gaadhigiisii uu soo doonanaya waa nin waxbaa igu dhacay oo waan yar xanuunsaday oo balberri insha allahu tacala ku qaadi doonaay de saha inoo ahaato k gaai lacagtiina sidii ku dhamaatay gaarigiina waa lagaala wareegay gurigiina waa saaso oo kale hadduu kuu qufullaa oo muddadii ay dhamaatay de waxa weeye ninkani kiradiisiina sidiibuu uwada leeyahay gurigiina uu kaala wareegaya istaqarat ujra markaa wy istiqararka macnihiisu waa maxay yani waa khalaas way dhamaatay wy dib uma buri karto marka de markii hore bilowgii caqdiga way waajibtay un markii muddadii ay dhamaatay ama waktigii shaqada la qabsan jiray lagu qaban lahaa ay dhamaatayna istiqraar baa ku dhacay yani waxa weeye xataa inay wax ku yimaadaan lagama baqanayo sideediibay uwaajibtay weya wawajaba radd lcayn shaygina waa inaad iska celisade ama ku qabso shaqadii ama ha ku qabsanin waa inaad iska celiso ile waktigii baa kaa dhamaadee taasi waa ijaaradii markaa saxiixada ahayd wain kaanat ilijaarat faasidatan haddii ijaaradi ay tahay mid markaa faasid oo mid markaa ansaxaba aanay ahayn istaqarad ujratulmil intaas oo kala dhacdo ujratulmil baa lagu yeelanaya markii hore guriga waxaad ku kala kiraysateen ijaaro faasida deetna gurigii uu kugu soo wareejiyey muddadii baas aad ku ballanteen baa dhamaatay dee ninkii gurigiisi wuu la noqonaya waxaad ogaateen ijaaraduba inay faasid ahayd oonay ansaxbaayno shuruudii wax ka dhinaayeen weligeedba ninkani wuxuu kugu leeyahay wixii aad ku heshiiseen maahe ujratulmithli buu yeelanaya marka de caqdi faasid noqday ujratulmithli ayuu yeelanaya marka maxaad leedahay tastaqiru ujrat lmithli bima yastaqiru bihi lmusamaa fi lijaarati tastaqiru ujrat lmithli fi lijaarati alfaasidati bima yastaqiru bihi lmusamaa fi lijaarati saxiixa wixii marka ijaaradu ay ansax tahay wixii lagu heshiiyey uu mustaqir ku noqonayay markay ijaaradu faasid tahayna ujratulmili baa mustaqir ku noqonaysa waxaanoo kale wii lagu kiri wi aad ku heshiisan baa laqwi noqonaya oo maalan de gurigii wuxuu kaaga kireeyey guri aanu isaguba lahayn ayuu kaa kireeyey markaasu wuxuu kaaga kireeyey sanad buu kaa kireeyey waxaanu kaaga kireeyey maalan toban kun oo dollar ama waxaad ka ka soo qaad toban kun oo dollar kaa keliy gurigii marka ad waxaad doonaysa inaad dee eh, mool weyn iyo alaaba ka dhigto oo intaad alaabihii soo guranayse chiniya tegeysa halkan kala tege soo diyaar garoobeysa buu sanadkii kaa dhamaaday sanadkii markuu kaa dhamaaday ayaa dee gurigiina waxaa caddaatayn oo nin kaniba lahayn oo ummad kale lahayd gurigiina adaa gacanta ku hayd waata lagugu soo wareejiyey maxaa lagaa doonayaa waxaa lagaa doonayaa tobankii kun maaha ila waa musamikaasi hadday ijaaradu hadday ansaxa noqon lahayd tobankii kun baad bixin lahay o de lagaa dooni lahay laakiin maadaama aanay maanta ijaaraduba ansaxay ninkan waxaanu lahay inu kaa kireeyey gurigan sanadka kuu xidhnaa kiradii isagoo kale lagu kireyn jira haba ka badata haday doonta inti laga yaaa markii loo yeeho dilaalintii la yidhahdo gurigan oo kale sanadkaa tegey maxaa lagu kireyn jiray oo yihahdaan gurigan shan iyo toban kun kama yara shan iyo toban kii kun baa lagaa doonay waa ujratulmithli baa lagaa doonay musamihii maaha markaa tastaqiru fi lijaarati alfaasidati ujrat lmithli bima yastaqiru bihi lmusamaa fi lijaarati saxiixa wamaa yuxtaaju ilayhi wixii loo baahan yahay litamkiini min alintifaaci si qofkii loogu suurogeliyo inuu wixii manaaficsado laga kireeyey ka miftaaxi daari waa sida guriga furihiisii wa zimaami ljamali hogaankii awrka walxizaami xarkihii lagu xidhayay caynkiiyo baydii wixii sheegi jireen walqatabi heeryadiisii waxaasoo dham fahuwa cala lmukri buu ku yihi ninka kiranaya laga doonaya shaygan aad kiraynayso wixii aan lagu intifaaci karin la-aanti adigaa lagaa doonaya haddii aanay caadadu ahayn xagga kale wax laga keeno waa maxay maala furihii guriga gurigii waa kaasuu yii isagoo qufula buu kugu soo wareejiyey furayaashiina kumau siinin marka waxaynu leenahay tasliim ma dhicin gurigaa weli laguma soo wareejin waxaan ugu soo wareejin oo kale ayuu ka dhigan yahay waxaa la doonay kirayuu inuu keeno furayaashi sidoo kale dee awr buu kuu dhiibay awr baad markaa doonaysa inaad rarato de awrka hoggaankiisii iyo heeryadiisi wiiisi waa inu wato adiguna waad raranaysaa une awrkii oo heeriyeysan oo hoggaankiisii iyo xarkihiisii aada wax ku xidhxidhanaysay wata waa inuu ku keeno gaadhibaad alaaba ku qaadanaysay de waa in markaa gaadhigii oo taayiradiisii iyo wii wixii lagu kaxaynaya arrimihiisi o dham ay u dhamaystiran yihiin waa inuu keeno shidaalkiima inuu keenaa mise inuu keenaa khasab ma aha waxay markaa ku xidhan tahay kolba curfi marka iminka curfigeenu dee qofkii gaariga karaysanayay isagaa shidaalkiisa ku shubta calafkii lamid maaha awrka awrka awrkan aan kaa karanay ataa wuxuu keenaya calafkiisi wixii la siinayay intaa uu sii socdo wixii uu cunayay de laakin gaarigii lamid maaha oo dee gaarigu iska noolaanayaa shidaal la-aane adiga un baan kaxaysan karin un wadan karin so ya ninka gaariga le may dad gaariga kiraysanaysa adaa kushubanay lakin haddaad kursi kiraysanayso markaa isaga kushubanay kolkaad kursi kiraysanaysa isaga kushuba lakin hadaad gaariga dhan kiraysanayso ood gaariga dhan la tegeyso hadduu isagu kuu kaxaynaya iyo iyo waxay noo kala duwan haddaa adigu gaariga kaxaysanayso haddaad kaxaysanayso shidaalkiisa adaa kushubanay laakin hadaa isagu kuu kaxaynayo adigu aad engeynu kiraysanayso markaa isagaa kushubanaya waa saas wuxuu yihi wamaa yuxtaaju ilayh wixii isaga loo baahan yahay likamaal اlاntifaac in shayga markaa ku ku manaaficsigiisii uu dhamaystirmo waad ku intifaaci kartaa la aanti laakiin waanu dhamaystirmayn ka dalwi sida waadaanti iyo wal xabli xadhigii iyo wal maxmili <clears throat> maxmilkii aynu sheegaynaye wixii da lagu fulayay awrka ahaa wlghiaai iyo wixii la huwanayey marka hadda awrka la fuushan yahay waxaasoo dham foga cala lmustaajiri isagaa soo qaadanaya yani maalan qofbu wuxuu u kiraystay inuu biyaha usoo dhaabiyo marka dee qofkii waadaantii isagu ma keenayo waadaantii adaa keensanay kiraysto ninkan isagoo ceelkunbu biyaha kaaga soo saarayaa waadaantiyadaa lagaa doonayaa xadhigii de waadaanta lagu xidhayay lafteedana adigaa lagaa doonayaa sidoo kale hawdajkii ama wii waaan awrka la dul saara dad awrki haysatay ood meel ku tegaysay wixii aad markaa ku dul dul dhigaysay awrka isagu isagoo hergeysa buu ku keenaya lakin wixii aad sii dul dhigaysay aad guray guray guray iyo wax ka dhiganaysay iyo wixii aad huwanaysay markaa aad awrka fuushan tahayba dee adigaa keensanaya marka ala kuli xaal arrimahan in curfiga loo celiyo oo caadadu sida ay tahay lagu shaqeeyo ayay noqonaysaa curfigii caadadu siday tahay in lagu shaqeeyo yaa lagama maarmaan wuxuu yihi wa fii kasxi lbi'ri ceelkii maxayn dhaobaqaadkiisii oo kale kasxigiisu waa saas oo kale iyo wa tanqiyati lbaaluucati nadiifintii bulaacadda markaad guri kiraysato ama xamaam iyo xamaamkii wi maaratay biyaha laga sii daynaya aad kiraysato cidda lagu leeyahay waa ay wajhaani baa ku sugan beertii markaad kiraysato ceelka lahay haddii ceelkii dhoobaqaad u baahdo iyo maaratay in la soo dhoobaqaado yaa markaa samaynaya waxaa laga doonayaa ninkii beesha kireeyey mise kiraystaha iyay saaranta sidoo kale markii aad gurigii kiraysato bulaacaddii biyuhu ay maaragtay deka wasakda kaa qaadaysay haddii ay markaa nadiifin u baahatay iyo markaa in la furo yaa lagu leeyahay wuxuu yihi wajhaan baa ku sugan laakiin sida muctamadkii waxa weeye mustajirka kiraystaha ayaa isu qaba waayo qashinkan iyo waxaan meesha awdida isagaaba geliyey soo maha marka taasi curfiga iyo caadadina waa loo raacayaa waxay leeyihiin isagu meeshan iyadoo caadiya in lagu wareejiyey ayaa la rabaa marka hore kolka iyadoo caadiya lagugu wareejiyey de waxaa laga doonaya wixii adig intaad gacanta ku haysay soo gaadhay inaad adigu ka hagaajiso suuligii buuxsamay oo kale halkaasu isaguna gelaya de ha de idinkaa buuxiyey baa laleey waxa wey meesha iyadoo hagaagsan baad qaadateen iska saa iska hagaajiy waaya waa u sheegaya wamustanqa alxamaam ida mtala dalika fi athnaa lmudda oo maarata meeshaas bulaacadda meeshii markay buuxsanto buu leeyay meeshii waaan qashika lagu daadin markay buuxsanto cidda markaa waxay nadiifa ka ka guraysa yaa lagu leeyahay kiraystaha isaga isku maarata isu qabo wuxuu yihi wacala lmukri lishaalatu walxadu wairkaabu shayki waibraaku ljamali lilmar'ati haddii arintu ay tahay hala iaado iaada markaa tira meel heblaaye igeeya ee gaarigii maad kiraysa waxaad tihi waxa wey waxaan doonayaa in gaariga lagu qaado oo burca laygu geeyo haddana laygaga soo celiyo markaa de ninkii gaariga lahaa ee ahaa isagii baa gaarigii wadanaya hadaba waa calalmukri xaaladdu markay saas oo kale tahay kireeyaha waxaa laga doonayaa alishaalatu qaadidii alaabta la qaadayay walxadu iyo kadejintii alaabta laga dejinayay gaari la shandadiy waxbaad seetaa boorsooyinkaagii alaabihii ku raridda lagu rarayo iyo kadejinta laga dejinayo waxaa lagu leeyahay ninkan kireeyaha ee gaadhiga leh wa calalmukri kireeyaha lagu leeyahay alishaalatu waa rafcintii koruqaadidii alaabtii la qaaday la saarayay walxadu iyo dejintii alaabta la dejinaya wa irkaabu shaykhi odaygii duqa ahaa ee aan fuuli karaynin inuu fuushiiyo wa ibraakuljamali hadduu waxaan uu kireeyay awr ahaa inuu awrkii u fadhiisiyo lilmarati qofkii dumar ahayd si ay markaa u fuusho yaa laga doonaya soo arki maysid marka waa de arrintiibaa ayaa iska ijaaratu dhima ijaaratu dhima tahay waxyaalaha waa la qofkani waa isagu kaa rabaa inaad halkaa geyso marka kor haddaanu isagii fuuli karaynin waa inaad adigii fuushiiso alaabihiisi waa ina adigu uqaado marka waawey kuyi halkaagee وللمkتر أن يsتوفي المنفعة بالمعروف halkaas in kujoojin in الله وصلى الله وسلم على نبي wuxuu leeya baadiyaha awrka marka lagaa kareeyo heeryada iyo waxaa curfigooda iyo xarkaha adaa isu qaba dhib ma laha haddii curfi la isla yaqaano oo lagu socdaa jiro aan muran ka imanaynin mushkilad male inanta guriga ka shaqeynaysa maxaa lagu xadaynayaa shaqadeeda shaqadeeda waa la garanaya waa cunto karin iyo nadiifin iyo waalmaarid taas iyada lagu leey shaqadeedu waa iska xadaysantay curfigaa lagu xadaynaya hadduu gurigii iga kareeyo iyadoo bulaacaddii ay kala baran tahay markay buuxsanto lacagtii qashanka lagu qaadayey miyaanay miyaanu kala qaybsanaynaa adigu intaadii unta horta marka qaad waya kale ha ku dambeeyaan qaybta haddaad ka qaado gurigii markaa wuku wuu ku anfacaya hadda waa iska isticmaali karaysa timirta ya naskii bay ku sugnaatay musaaqaadkiiba nacam cinabkiina ma kala hadhaana waa la raaciyey cilladda labadooda ka dhaxaysaa maxay tahay cillad kale ma jirta lakin waa axkaam baa ka dhexaysa bay leeyihi sharci ahaan bay axkaami ka dhexaysaa marka axkaamtii ka dhexaysay un baa kan lagu daray lakin cillad kale oo ay geedin kale kala duwan yihiinoo yaani waa in mirahooda la kharsiyaa iyo waxa ay sheegayaan oo dhami waa wada axkaamu ay la gaariyiin garoommadii kubadda lagu ciyaarayay waa lasii ballansadaa ma noqonaysaa sidii hoteelkii oo ma ansaxaysa miya dada maaa kula noqonaya mean mucayan ahayn cayn mucayana waay kuli markaad ijaaranayso wa in hadda ku wareegeyso laakin iyadoo shaafiyadaa la gaara shaafiyadaa la gaara saddexdii madhabe kale way ogol yihiin in aad bisha soo socoto guri sii karaysato de imika taasubaaba lagu shaqeyn karaya imika xajkii iyo hoteelada iyo huteelada waa lasii qabsa adig waa laga buuxinaya ciidahoo kale meelaha la tegaya arimaha iyo haddaanad sii qabsanin hadhow tole waxay o tiraada anigu maaragtay waktigii unbaan markaan manfacada ku wareegaya baan ijaaranaya waa waxaad ku dhamaysanaysaa wareeg baad ku dhamaysanaysaa <laughs> wuxuu yihi fain istajara bالطucmati wاlkiswati lam yasixa hal mumkin an tucraf bاlcurf curfiga maxaa lagu garanaya waaye yani ma inu maalin walba gele cunayo mise qadarkii baabad ohan kartaa curfi baa lagu soo dhadhaweynaya lakin waxaa la cunaya noocu noqonaya maxaa lagu garanaya ya ilan cuntooyinka ninkani qaarna wuu jecelyahay qaarna ma jecla kuwuu jecel lafta uu sii kala jecel yahay uu kusii kala farxaya markaa ma u sheegaysaa ma ohanaysaa intaasoo maalmood bariis baa lagu karinaya intaasoo maalmood intaasa lagu way adag tahay naam wsala allahu waslama ala nabiyina maxamed wallah alam